iska istaagay ama tulukankii waxa u dhow amase nisfkiis amase tulufkiis iyobaarina umuru aladiina macaka kuwa rumeeyey oo adiga kula jira dadka mid ah wallahu muqadiru leyla wanahaara allah subxaana wa ayaa habeenka iyo maalinta qadara oo qadarkooda dib dabdi u og adinka marka waxaa dhici karta inaad aada qiyaasi karin lam taksuuhu inaad nashabi karin saacaadkaas leylka iyo saacaadka nahaarkaas yaadaa karta fataaba calaykum allah subxaana watacaala marka uu idiin fududeeyey faqra-u maa taysara min qur-aani wax fudud ka akriya qur-aanka oo ku dukada habeenkii marka habeenkii awel hore markay ka jireen tulud ama nisf ama tulutayn waxaa loo rugsayay marka intii u fudud inay ku dukadaan marka waata la marka hore qiyaamuleyl wuxuu ahaa in ama nisf qofku uu dukado ama thulu ama thuluthayn misana waa loo soo soo takfiifiye ma atayasara baa lasoo yiraahday misana qiyaamuleyl wujuubkiisa waa la raxay bifardi salawaati alkhamsi laakiin istixbaabkiibaa baaqi ah calima an sayakuunu minkum marda wuxuu og yahay oo uu ogaaday in ay idinka mid noqonayaan marda kuwa jiraan wa aakharuuna yadribuuna fi lardi iyo kuwa dhulka ku soconhaya oo safrahaya marka ummaddii waa ay qaybsantaa kuwa jiran iyo kuwa dhulka ku safrahaya oo safar soconhaya yabtaguuna min fadli illaahi allah subxaanahu wa tacaala fadligiisana dalbahayaan oo maaragtay maciishadooda iyo waxay ku noolaadaan goobanhaya wa aakharuuna yuqaatiluuna fii sabiili illaahi iyo kuwa waddada ilaahay ku dagaalamahaya intaasay ummaddii u qaybsantay marka alladii yadribu fi lardi waa qofka musaafirka ah waxaa lala xiriiriyey oo siyaq ay ku wada jiraan alladii yuqaatilu fii sabiili illaahi maxaa yeele qofka risiqa goobanhaya risqa xalaala u sacyinhaya inuu helo haddii niyadiisu ay wanaagsan tahay asaguna waxweeye daacuu ku sugan yahay oo camalkiisaas dalabkiiska risqa xalaala uu dalbahayo waxaweeye camal wanaagsan oo yuthaabu calayhi saciid bin mansuur wuxuu wariyey walbayhaqi fii shucbi liimaan cumar bn khadaab inuu yidhaahday maa min xaalin yaatiinii calayhi lmowtu bacda aljihaadi fii sabiili illaahi axabu ilaya min an yaatiyanii wa ana bayna shucbatay jabalin altamisu min fadli illahi tacaala fatalaa hadihi laaya wuxuu leeyahay xaalad aan ka jecelahay mowtku inuu igu imaado markii laga soo reebo jihaadkii ma jiran buu leeyahay ilaa xaalo aan ku suganahay oo ah anoo laba buurood u dhexeeya oo soconhaya oo risqi ilaahay gooban haya markaas buu aayaddanna akhriyey faqra'uu maa tayasara minhu wuxuu idiin fudud akhriya oo ku dukada wa aqiimu salaata salaadiina hagaajiya wa aatuu zakaata zakadiina bixiya wa aqridu llaha qaradan xasanan allah subxaana watacaala amaaha eh, wanaagsan amaahiya oo alinfaaq fii sabiili illahi weeyaan wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin wixii aad nafsadiina u hormarisiinoo khayra tajiduuhu cinda allaahi allah agtiisa ayaad ka helaysiin huwa khayran inuu khayr badan yahay wa acdama ajran wuu ka ajar badan yahay wixii maaragtay aad la daahdeen wastakfiru llaha allah qofraan weydiista in allaha gafuuru raxiim wa kaana salafu yusamuuna ahla addiini walcilmi alquraa ayaa la dhihi jiray markii horeeto dadka maaragtay ahludiinka amase ahlulcilmiga ah saxaabada iyo taabiciinta alquraa bay dhihi jireen maxaa yeele way islaazimayeen qur-aanka iyo cilmigu fayadkhulu fiihim alculamaau wannusaaku dadka ahlulcibaadahana way soo gelayeen uma xadata bacda dalika ismu asuufiya walfuqaraa laba shay oo amase laba ismi oo mutaraadif ah isku noqdeen fima bacd asuufiya amase alfuqaraa waismu suufiya huwa nisbatu ilaa libaasi suufi suufka xirashadiisa ayaa loo nisbeeyey marka suufiyun haddii la yidhahdo nisbatun ilaa libaaskaasi bay ku dadaali jireen suufka yani dharka laga sameey weeyaan dhogorta ariga marka dharkaas oo waxoogaa qallafsan ayay xiro jireenoo si gaara ah ayay u xiro jireenoo wuxuu ahaa dhar loo qaato cibaado iyo zuhdiyaad loo qaato marka markii horeeto ayagu eh, niyo unbay wanaagsan bay u samaynayeen waxay isdhahayeen yacnii dharka kibirka iyo dharka tafaakurka xeranime dhar maaragtay zuhdiga iyo tusinhaya iyo taqashufka xirta laakiin fiima bacd wuxuu isu bedelay dhar lagu ugaarsado inuu noqdo dharkaasu wahada huwa saxiixu sidaasaa saxiixa marka nisbada ila suufiyi waxa weye nisbatun ilaa hada libaas waqila inahu nisbatun ilaa suufati lqara maxaanku yidhaha qawaadka tin ku taal ayaa loo nisbeeyey oo suufa la yidhaahdo wa qiila ilaa suufa ibnu mur ibnu daabika udini daabika qabiilatu min alcarab xajka umuurtiisa israafi jiray oo markii mashaacirka laga baxahayo dadka hogaami jiray marka maadaama dadkaas looga ku yaqiinin iyagana ay leeyihiin adaadan ku yaqaana ayay isu nisbeeyeen waqiila ila ahli sufa waqiila ila ahli safaa'i amase ahli sufa oo saxaabadii nebiga oo meeshii sufada deganeed baa loo nisbeeyey waqiila ila ahli safaa'i safaa yani malignimo ayaa loo nisbeeyey waqiila ila safwati وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله وهذه أقوال ضعيفة اتصل ضعيف يقول أمها وهوية نسبة لله الخلاص وإنه كان كذلك هذه نسبة إحسان تعالى حديث صفاء بين صفائي حديث بين صفوي حديث صفي وقال صوفي ولا ودعين وصار اسم الفقراء يؤنى به أهل السلوك وهذا عرف حادث فقراء كذب waxaa loo bixiyey dadka maaragta suluuga iyo zuhdiyaadka ku dadaalaan ayaa fuqaraa amase suufiya fii bidaayati alamri la dhihi jiray laakiin curfiga sharcigu saas ma aha fuqaraa macno kalu leeyahay faqrigu wuxuu leeyahy wahada curfun xaadith waa curfi aan awal la aqooninin waqad tanaasaca annaasu ayuhumaa afdalu musaman musamaha kee wanaagsan baa dadku ku murmeen labadaas magac asuufiy ow musama alfaqiih waqad tanaasaca annaasu ayuhumaa afdalu musama suufiyi ow musama alfaqiir faqiir amase suufiy yaa maarata musamo wanaagsan bay dadku ku murmeen laakiin eh, labadoodu maadaama curfi xaadis ah ay isku macno noqdeen wax maaratay macno ah kuma sugna in lagu nisaaco yaa fadli badan wayatanaasacuna ayda ayuhuma afdal alganiyu shaakir aw alfaqiiru saabir labadaasna waa aragteen in ummaddu ay ku muranto ninka ganiga ahoo laakiin shukriya oo xoolihiisa anfaaqiya miya fadli badan mase ninka faqiirka ahoo ku sabra faqrigiisa wa hadihi lmas'ala kulaha fiiha nisaacun qadiimun bayna aljunayd wa bayna alcabaas bni cataa labadaas nin oo laba maaratay lagu suufi ayaa ku murmeen wqad ruwiya can axmed ibni xambal fiiha riwaayataani wsawaabu fii hada kullihi ma qaala allaahu marka laakiin laba shay markii lakala fadilahayo qaacidadii sharciga u dejiyey ayaa lagu soconhayaa shiikhu waata uu leeyay marka wsawaabu fii hada kullihi ma qaala allaahu tacaala yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum dadow anaku waxaan ka abuurnay min dakarin wa unhaa wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila waxaan ka dhignay shacbiyaalo iyo qabiilooyin litacaarafuu inaad isku ogaatiin oo isku baratiin ina akramakum mowdicu shaahid waxa weeye marka ina akramakum kan idinkuwa karaamo badan cinda allaahi atqaakum kan idinkuwa taqwada badan weeye marka miisaanu tafaadul ataqwa weeyaan ninba ninkuu ka taqwo badan yahay ayuu ka fadli badan yahay bes amaa maarata mafaqiira fadli badan mise suufiya fadli badan ma fadli badan mise faqiira fadli badan waxaasoo dhan waxa weeyaan maaragtay nisaac laa taa'ila taxtahu arrinta waxaa loo celinaya haddii tafaadul sharca uu yahay taqwada loo celinaya ina khalaqnaakum min dakarin wa unhaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila shucuubtu marka waxa weeye shucuubun jamcu shacbin ummadda qaybta qaybta weyn baa shacbi la yidhaahdaa waxaa ku xiga qeybta hoose markii dadka nasabkooda camuudkooda saas loo fiiriyo meesha ugu sareydaa la yidhaha shacab maalan soomaalida shacab baa la dhihi karaa hoos markii loo soo daadego martabada ku xigta waxa weeyaan tawsiica qabiila weeyaan martabada kusii hooseyda oo ku xigta waxay dhahaan carabtu cimaara amase camaara martabada kusii xigta waxay dhahaan fakri ah, waxaan leeyahay batni misena fakdiga u hooseeya misena fasiila usii hooseyda intaas bay marka tawsiica nasabku amase e, e, camuudka nasabku uu qeybsami karaa qaybta koowaad shacab uma qabiila uma imaara uma badn uma fakdin uma fasiila lixdaas darajo ayay carabta u qaybiyaan marka qofka nasabkiisao dhan wuu ku hagaaji kara maalan shacab markii laga soo bilaabo soomaalida hoos hoosii wado ilaa ninka aa adeerta tihiin laga soo gaaro e, qeyba magac ay leedahay ninka aa adeerta tihiin fasiila la dhahaya marka litacaarafuu inaa is aqoonsatiin oo aa isku aqoonsatiin aqoonsi sharci ah oo maaragtay qofkii xaq kugu leh qofkii miiraad ah ku leedahay qofkii maaragtay qaraabo idinka oo oodi a ah wada bixilaydeen wax noocaas oo kaleeto ah ayaa allah subxaanahu watacaala uu dadka sidaas uga dhigay qabaa'il iyo shucuub uu uga dhigay laakiin qabaa'ilkay shucuubta ma ah wax loogu talagalay in ummadaha kale loogu gufaano oo ay noqoto tafaakhur iyo isla weyni namba ninkuu ka dad badan yahay amase ka qabiilo badan yahay manhajkii rabbaaniga ah oo laga inxiraaf weeyaan qofka hadduu u maleeyo qofba qofku ka qabiilo badan yahay amase ka dad badan yahay inuu ka qiimo badan yahay ama ka sharaf badan yahay ama uu ka wanaagsan yahay qabaailka waxaa loo sameeyey fii lisaani sharci waxa weeyaan un tacaaruf faqad qof walba inuu ogaado qofka u dhow si xuquuqda dhex mari karta loo ogaado wfي صaxiixi can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sala اllahu alay wslam anahu su-ila ayu nnaasi akram ayaa la weydiiyey nabiga yaa dadka uu karaamo badan faqaala atqaahum xadiiskii marka iyo ayadda saas isu mudaabaqeeyeen ayu nnaasi akram haddii la yidhaahdo jawaabteedu waa atqaahum qiila lahu laysa can hada nas'aluka arrintaas ku weydiin mayno faqaala markaasuu wuxuu yidhaha nabigu markaas yuusuf نبي الله بن يعقوب نبي الله بن إسحاaq نبي الlahi بن إbrahim khليil الlahi أxadkaasa ugu fadli badana marka haddii la fiiriyo wax ku tacalluqa dhalasho maxaa yidhi isagu nebi weeye aamihii nebi weeye awowgiis nebi weeye awowgiis u dambeeyana waa khaliilullahi ibraahiim faqiila laysa can hada nas'aluka arrintaa kuma weydiin mayno waxay rabaan inay weydiiyaan an carabta sida ay u kala sarreeyeen marka wuxuu yidhahdeen can macaadin alcarabi carabta qabaa-isheed ma ay weydiinaysiin tas'aluun annaasu macaadin dadku waa qabaa'il ka macaadin aldahabi waalfida dahabka iyo fidadu siday godob u leeyihiin kala wanaagsan islaami idaa faqihuu oo kale marka khiyaaruhum fi ljaahiliyati kuwii jaahiliyada wanaagsanaay khiyaaruhum filislaami weeyaan idaa faqihu hadday diinkii qabsadaan oo ay noqdaan dad ahlu diin ah fadalla alkitaabu wasunnatu calaa ana akrama annaasi cinda allahi atqaahum wafi sunani can nabiyi sala allah alay slam annahu qaala laa fadla licarabiyin calaa cajamin qof carabi huwa cajami ah, fadlu ma dheera wala licajamiin calaa carabiyin cajamiin fadlu carab ma dheera laa liaswad calaa abyad walaa liabyad calaa aswad ila bitaqwa kullukum liaadam wa aadam min turaabin dadkao dhan marka aadam bay u laaban hayaan aadam baana laga abuuray وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء الله سبحانه وتعالى هو إذن كفر يا لي جاهلية الإسلاميات يدي هي annaasu rajulaani muminun taqiyun wafaajirun shaqiyun nasabka saxda wakaas weeyaan marka muminun taqiyun wafaajirun shaqiyun faman kaana min hadihi alasnaafi ittaqa allaha fahuwa akramu cinda allahi wada istawaa rajulaani fi taqwa istawayaa fi daraja hadday taqwada ku egyihiinna darajadooda waa isku mid walafdu lfaqri fi sharci yuraadu bihi alfaqru min almaali markay laakiin waatuu soo yiraahda alfuqaraa bimacnaa ahlu zuhdi wanusuk waa curfi xaadis ah ayib marka macnaha sharcigana muxuu yahay wuxuu leeyahay yuraadu bihi alfaqru min almaal wa yuraadu bihi faqru lmakhluuq ilaa khaaliqihi labadaas macna ayuu leeyahay sharciga faqrigu kamaa qaala tacaala inama sadaqaatu lilfuqaraai sadaqaadka fuqarada iskale iyo masaakiin waa alfaqru min almaal وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء أنتم المحتاجون إلى الله وياه maxaa dadku allah bay u baahan yihiin marka macnaha sharciga oo faqriga labadaas macnuu ayuu ku kooban yahay alfaqru min almaali ama faqru lmakhluuqi ilaa khaaliqihi faqri oo ah bimacnaa atasawuf marka waa curfi xaaditha weeyaan waqad madaxa allahu tacaala fi lqur'aani sinfayn min alfuqaraa ayuu ku ammaanay allah subxaana wa tacaala ahli sadaqaati wa ahli lfay labadaas qaybood faqaala fi sinfi alawali lilfuqaraai sadaqada waxaa iskale fuqarada alladiina uxsinuu fii sabiili illah wadad ilaahay loo joojiyey oo jihaadka u taagan laa yastatiicuuna darban fi lardi dhulka inay ku socdaan ma karayaan oo ay safraan maxaa ila waxay ku mashquulsan yihiin aljihaadu fii sabiili illaahi yaxsabuhum aljaahiluun ninkaa jaahilka wuxuu malaynayaa agniyaaa kuwa maaragtay waxhaystaan min atacafufi dhowrasho xaggeeda oo ay ka dhowranhayaan su-aasha iyo baryaha ayuu jaahilku wuxuu u malaynayaa niman waxaysta inay yihiin tacrifuhum bisiimaahum laakiin calaamadooda ayaad ku daraymaysaa niman fuqara inay yihiin laa yas'aluuna annaasa ilxaafan dadka si maaratay celin ah wax uma weydiiyaan ayib fuqarada noocaas oo kaleta waa ahlu sadaqaat wa qaala fi sinfi thaani wahum afdalu sinfayn qeybta labaad oo ahlulfay ah waa fuqaraa lmuhaajiriina marka walansaar lilfuqaraai aladiina faygii markuu allah subxaana wa tacala soo sheegay ayuu yiraahda lilfuqaraai ayaa iska leh almuhaajiriina almuhaajiriina muhaajiriinta ah aladiina ukhrujuu min diyaarihim wa amwaalihim oo laga soo bixiyey dhulkoodii iyo xoolahoodii yabtaguuna fadlan min allaahi waxay dalbahayaan fadl min allaahi iyo horadaan inuu ka noqdo wayansuruuna allaha warasuulahu allah iyo rasuulkiisa ayay gargaarahayaan ulaaika hum asaadiquuna weeyaan marka qeybtan labaad oo iyaguna fuqarada ah waa iyaguna fuqaraa lmuhaajiriin walansaar qeybta hore iyaga ka fadli badan buu leeyahay wa haadihi sifatu lmuhaajiriina kuwa waxa weeyaan arrintan waxa weeyaan muhaajiriinta sifadoodii aladiina hajaruu sayi-aat wajaahaduu acdaa allahi baatinan wadaahiran waa cadada ilaahay la dagaalamay baatin iyo daahirba kala dagaalamay kama qal nabi sal slama almu'minu man amanahu nnaasu calaa dimaa'ihim wa amwaalihim mu'minku waxa weeyaan qofkii oo dadka muslimiinta ama mu'miniintaa ay ku ammaanaystaan dhiigooda iyo xoolahooda walmuslimu man salima muslimuuna min lisaani waladihi muslimkana waxa weeyaan dadka muslimiintu ninkay carabkiisa iyo gacantiisa ka nabadgalaan walmuhaajiru man hajara maa naha allaahu canhu qofka hijrada rasmigaa soo hijroodana waxa weeyaan wixii allah subxaana wa tacaala uu nahiyey qofkii ka fogaada walmujaahidu man jaahada binafsihi fii taacati illah wa ama alxadiid aladi yarwiihi bacduhum anahu qaala fii qasbati tabuuq inuu nabigu yihaaday rajacnaa min aljihaadi alasqari ila aljihaadi alaxbari fala asla lahu ayuu leeyahay sheikhu yacni xadiiskaas la soo daliishado oo laga dhigahayo daacaadku inay ka xoog badan yihiin ama jihaadkooda uu ka sarreeyo jihaadu lacdaa xadiiskaas wuxuu leeyahay laa asla lahu walam yarwihi axadu min ahli lmacrifati biaqwaali nabiyi sala allah alay slam waafcaalihi wajihaadu lkufaari min acdam alacmaali weeyaan bal huwa afdalu maa tadawaca bihi linsaanu wax uu ku tadawucay waxa ugu fadli badan weeyaan qaala tacaala laa yastawi qaaduuna min almu'miniina ma sina kuwa fadhiyo oo muminiinta ah hayru uli darari oo aan maaragtay dhibaato aysan haynin iyo almujaahiduuna fii sabiili illaahi kuwa wadada ilaahay ku jihaadaan biamwaalihim anfusihim ku jihaadaan ma sinna fadl mujaahidiina biamwaalihim anfusihim cala qaacidiina daraja ayuu ka fadlooye wa kullan wacada allahu lxusnaa dhammaan allah subxaana watacaala uga ballan qaaday wax wanaagsan oo janno ah wafadaluu llahu lmujaahidiina cala qaacidiina ajran cadiima allah subxaana watacaala kuwa mujaahidiinta uu ka fadilay calqaacidiina kuwa ka fadhiyo jihaadkii ajran cadiiman waqaala tacaala jacaltum siqaayata alxaaji ma waxaa ka dhigteen xaajiga haraamintiisa iyo imaarati masjid alxaraami dhismihiisa faman aamana billahi walyowmi alaakhir wajahada fii sabiili illah laa yastawiina cinda allah allah agtiisa kuma sugna wala qowma daalimiin aladiina aamanuu kuwa rumeeyey wahaajiruu oo soo hijroodi wajahaduu fii sabiili illah waddadooda ku dagaalamay biamaanihim anfusihim acdamu darajatin cinda allah wa hum lfaa'izuun yubashiruhum rabbuhum rabbigooda ayuu bishaaraynahay biraxmatin minhu iyo ridwaanin raxmad iyo rido xaggiisa ka timid wajannaatin iyo jannooyin lahum fiiha naciimu muqiimun naciim nicmo waarta ayay ku leeyihiin khaalidiina fiiha abadan iyagu ku warahayaan jannadaas jannaadkaas in allah cindahu ajrun cadiim وثبت في صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل بعد uunan u aamimin maayo inaanan samaynin markaan islaamo kadib ilaa an asqiya alxaaja ilaa an asqiya alxaaja xaajiga inaan waraabiyo moogiye wa qaala aakhar maa ubaaniya an acmala camalan aaba yeeli maayo camal inaan sameeyo bacd alislaami markaan islaamo kadib ilaa an acmura almasjid alxaraam inaan aadhiso moogiye wa qaala caliy bnu abi taalibna wuu yihaahday aljihaadu fii sabiililah afdalu mima dakartum waxa aad sheegteen oo dhan jihaadkaa ka wanaagsan faqaala cumar laa tarfacu aswaatakum cinda mimbari rasuulilahi sal slam rasuulka mimbarkiisa agtiisa haku codkiina kor ha ugu qaadinina walaakin idaa qudiyat isalaatu sa haddii salaada laga baxo ayaa rasuulka weydiinaya arrintaas fasalahu fa anzala lahu hadihi wajacaltu musiqaayata alxaadi wacimaarata masjid haram ilaaya wafii saxiixayn an cabdillaahi bni mascuud radi allahu canhu qaala qultu yaa rasuul allahi ayul acmaal afdalu cind allaahi acmaasha yaa xag rabbi u fadli badan ay u helayaan awliya allah oo muminiina mutaqiinta ah iimaankooda iyo taqwadooda hadbasay u kala sarreeyaan waa tii xadiiska ay ku sugnaatay dadka jannada ku jira dadka ka sarreeya waxay u arkayaan kal kowkabi alkaabiri fi lufuq meel sare maarata xidig aada uga jeedoo kaleeto sida uu kuula fog yahay ayay dadka jannada ku jiraa dadka ka maraatibta sarreeya u arkayaan meel sare oo aada uga fog inay joogaan marka jannada darajaadka lagu helahayo iimaanka si u kala sarreeyo unbaa lagu gaarayaa man kaana yuriidu alcaajilata adduunyadii ninkii doonahayaa cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriidu cajalnaa lahu waxaan usoo dedejinaynaa fiiha adduunyadii maa nashaau wixii aan doonayno ayaan usoo dedejinaynaa liman nashaau qofkii aan doonayno wadakara alaayaat ilaa qowlihi wa akbaru tafdiilan فبين الله سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه متكستبا سيسمديسا كي الدنيا دونه كي آخرة دونه سيسمديسا أي وحكسين هيا وأن عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر سيسمديسا الله سبحانه وتعالى سيسمديسا أدونه سؤالنا وحسينها هي الدنيا دا كما ربنا قف بارئ يقف فاجرة ثم قال تعالى انظر فير كيف فضلنا بعضهم على بعض قبل كودس قبل كاروغا سرب مرنا حاجة ما أشهد بالله وللآخرة أكبر درجات لكن آخر أيام هي تهمد درجة أكبر وأكبر وتفضيلا كما فضل تنار مد كوين فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكبر يتفاضلون فيها أكبر ممن يتفاضل الناس في الدنيا سيدا dadku adduunyada ugu kala sarreey yaan wax intuu iska badan aakhira ugu kala sarreey ugu kala sarreeyaan wa anna darajatiha jannada darajadeeda akbar من درجات الدنيا وقصرها وقل بل يتفاضل أمره وقود في الأخير إنه كان سرهيو ولقد فضلنا بعض النبيين النبي قبل كودوا كفضلنا على بعض واتينا داود زبورا نبي الله داود زبور باسنا وفي صحيح المسلمين سيدة مسلمين يا مؤمنين تأيوك لسرهيوها في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال المؤمن القوي مؤمن كقول في دينه وعبادته قول قوى خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف من كمؤمن ضعيف فأه وفي كل خير وفي كل خير متكسر خير وقصور احرص على ما ينفعك وحك أنفعها hadda intuuna waqtigu ku seegin ku dadaal wastacin billaahi allah kaalmeen soo walaa tacjas caajisna ha noqonin wain asaabaka shay-un haddii kugu dhacohan فما تقولوا ألي فعلت لكان كذا وكذا هذا وحا سمينها وحا سيقوم دعين ساسا دعينها albaabkaas waa isku furin marka haddii arrinta kugu dhacdo oo musiibo ay kugu dhacdo musiibadaas marka qadar allaah weeye qadarkii allaah raado ku noqo oo saas saas haddaan yeeli lahay waxba tari mayso laasim qadarka hadduu kugu dhacay muxaqaq buu ahaa inuu kugu dhaco waxa aad sheegaysana waxba ka tari maayaan maxaa marka saas haddaan yeeli lahaa saasay noqon lahayd waxba tari mayso walaakin qul qadara lahu maa shaaa facal faina ina lahu taftaxu camal shaydaan shaydaan shaqadiisa ay kugu furaysaahe saas haddaan yeeli lahaa iyo iska daa xadiiskan marka waxaa ka muuqataa muminiintu inay kala wanaagsan yihiin kala khayr badan yihiin kala fadli badan yihiin وفي صحيحين عن أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران حاكم فدين تدياله وأصيبه لو أجر له وإن اجتهد فاخطأ فله أجر وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح فتح مكة كهر صحابتي مسلمين تهي أو نفقين يسي مأك وقاتل قبل فتح مكة نبي قال الجهاد أيه ulaaئika acdamu darajaة min aladiina anfaquu min bacdi kuwaas waxa weeyaa kuwo ka darajo weyn kuwa maaragtay nafaqada bixiyey kadib fatxu maka markii ay dhacday oo muslimiinta ay awood yeesheen oo islaamkii uu fiday kadib kuwa wax bixinahaya amase dagaalamahayo jihaadka gelaya wakullahu cadallaahu alxusnaa laakiin kulligoodu allah subxaana wa tacala wax wanaagsan u ballan qaaday marka ay kala sareeyaan marka saxaabadii nebiguna laa yastawi lqaaciduuna min almuminiina ayru uli darari laa yastawi lqaaciduuna kuwa fadhiya oo min almuminiina muminiinta ka mid a ah, hayru uli darari darna aan lahayn iyo walmujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalihim anfusihimna ma ekaa fadala allahu lmujaahidiina biamwaalihim wa anfusihim dadka mujaahidiinta maalkooda nafsudooda ku dagaalamahayaa kuwa maaragtay fadhiyaa ayuu allah wuxuu kaga fadilay darajatan u kulahu cada allahu lxusnaa wafadala almujaahidiina allah subxaana wa tacaala wuxuu uu fadli u yeelay gaar ah almujaahidiina kuwa mujaahidiinta ah cala alqaacidiina kuwa fadhiya jihaadkii ka fadhiya ajran cadiiman darajaatin minhu ayuu allah subxaana wa tacaala uu ka fadilay oo minhu xaggiisa ka timid iyo makfiratan waraxmatan wakaana allahu gafuura raxiima qaala tacaala ajacaltum ma waxaa ka dhigteen siqaayat alxaaji ninka xaajiga ah, waraabintiisa iyo cimaarati masjid alxaraami masjid alxaraamka ah, maaragtay dhismihiisa kaman aamana billahi walyowmi alaakhir wasaaqa ilaa qowlihi ina cindahu ajrun cadiimu وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما أمن هو قانت قف مارة عبادة إلهي كتالا آناء الليل ساعات الليل ساجدا وقائما أصدى أهمت سجوسا أمس متالا يحضر الآخرة آخرة كالدكتون ويرجو رحمة ربه رحمة الله رجينها يا كما ليس كذلك من لمدها لمد معه qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna waxaa ku dhahdaa kuwa wax og ma waxay la miyay leegyihiin oo la sinan yihiin waladiina laa yaclamuuna iyo kuwa aan wax ogoon may sinan yihiin inamaa yatadakaru ulul albaabi asxaabu alcuquul ayaa maarati waan tuuma wa qaala tacaala yarfac illahu aladiina aamanuu minkum allah subxaanah watacaala wuxuu kor yeelahayaa kuwa iimaanka lehoo wax rumeeyeen oo ninka idin ka mida iyo waladiina uutul cilma iyo kuwa cilmiga la siiyey darajaat buu allah subxaana wa tacaala kor u qaadahaya wallahu bima tacmaluuna khabiirun faslun waidaa kaana alcabdu hadduu addoonku noqdo laa yakuunu weliyan lilaahi weli allah inuusan ahaanaynin ila ida kaana mu'minan taqiyan liqowlihi tacala alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu kaanuu yattaquun intaasoo dhan jumal muctarida weeye وفي صحيح البخاري الحديث المشهور وقد تقدم xataa yaquula allahu tabaaraka watacaala laa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya bilnawaafil xataa uxibahu oo misana walaa yakuunu mu'minan taqiyan uusan noqonaynin xataa yataqaraba ila allahi bilfaraa'idi ilaa allah subxana wa tacaala uu faraa'idda ugu soo dhowaado fayakuuna min alabraari ahli ilyamiini uma bacda dalika laa yazaalu yataqarabu ilayhi bilnawaafil xataa yakuuna min asaadiqiina almuqaraniina famacluumun weeyaan jawaabtii marka famacluumun waxaa la ogyahay ana axada min alkufaari walmunaafiqiina laa yakuunu waliyan lilaahi وكذلك من لا يصح إيمانه وعبادته وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة ونحوهم نولي مركا وكذلك ساس وكروحة من لا يصح إيمان قفا إيمان كيس أنصحين وعبادته أين أنصحين وإن قدر هلال لقدره أنه لا إثم عليه إن دم بسارين مثل أطفال الكفار ويان كفارته المهودة ساس بهل يراد دم بمسارة أو أن لا يراد waman lam tamluqhu dacwata amase daacwadu dadaan soo gaarinin oo aanba maqal wax nebi la yidhaahdo iyo xirsaare la yidhaahdo wain qiila innahum laa yucadabuuna xataa yursala ilayhim ilaa yowma alqiyaama rasuul looga diro falaa yakuunuuna min wliyaai illaahi qofka marka haddii la yidhaahdo dembi masaar haddii la yidhaahdo dadka noocaasa laakiin waa inay falaa yakuunuuna min wliyaai illaahi id lam yakuunuu min almuminiina almuttaqiina faman lam yataqarab ila allahi laa bifacli lxasanaati walaa bitarki aati lam yakun min awliyaa illaahi nimada marka daacaadka unbaa lagu helaa qofkaas marka aan daacaad samaynin haba la yidhaahdo dembi ma saaree laakiin isaguna lam yakun min awliyaa illaahi wakadalika almajaaniin waalatfaal ayagana majaaniinta iyo ilmaha yaryar oon daacada lahayn ayagana maaragtay saasoo kale weeyaanoo haddii la yidhaahdo dembi ma saara iyagana waxaa ka maqan meeshii wilaayadii allah baa ka maqan faina nabiga sal slam qaala yarfacu qalama alaaatan can majnuun xataa yufiiqa ilaa uu kasoo miir yeesho wa can sabiya xataa yaxtaniga wa can naa'ima xataa yastayqida wahada xadiisu qad rawaahu ahlu sunan min xadiidi caliyin wacaaishata radia allahu canhuma waitafaqa ahlu lmacrifati cala talaqiihi bilqabuul aqbalitaankiisana way isku waafaqeen ahlu lmacrifa لkن الصبي المميز تصح عباadته ويثاaب عaليها cinda jumhuuri culamaa laakiin canuga mumayiزka ah cibaadadiisu way ansaxaysaa abaalmarina wuu ka helahayaa xaamada waxay dhahaan ilmaha maaratay aan qaan gaarinin daacadkooda waalidkooda iskale daacadkii asagaa sameeyey maxaa waalidkii saaray waalidka waa dhici kartaa min daraf haani inuu wax ka helo laakiin cibaadaadkan hadda waxaa sameeyey canugiibaa sameeyey isagaana iskale mar wayuthaabu calayha cinda jumhuuri lculamaa ayib wa ama almajnuunu aladii rufaca canhu qalamu falaa yasixu fii shayin min cibaadaatihi biitifaaqi alculamaa ninka majnuunka ahoo qalamkiiba laga rafciyey wax cibaadaha ka ansaxaya ma jiraan walaa yasixu minhu iimaanu walaa kufrun walaa salaatun walaa gayru dalika min alcibaadaat wax cibaadahada ka ansaxaya ma jiraan wax kufrigahana kama suurogala hataa hadduu kufriyo qabasho malaha bal laa yasluhu huwa cinda caamati cuqalaa'i liumuuri dunyaa xataa dadka cuqalada ah umuuraha adduunyaha hataa wax kama galo ka tijaarati wasinaacati falaa yakuunu bazaazan mid dhar ka shaqeeya ma noqon karo walaa cataaran mid cataara ah ka shaqeeya ma noqon karo walaa xadaadan amase mid bir ka shaqeeya walaa najaaran amase mid faryaamo ka shaqeeya walaa tasix cuquuduhu biitifaaqi culamaai cuquudiisuna sida culamada isku waafaqsan yihiin waxba kama ansaxayaan Eh, falaa yasixu بيعه walaa شراؤه walaa نكاحه walaa طلاقه walaa إقراره walaa شهادته ولا غير ذلك min أقواله bal أقواله kuluhaa لغو meelka soo qaar male laa yatacallaqu biha xukma sharciyun walaa hawaaba walaa ciqaaba wax hawaaba oo uu helayo wax ciqaaba saarino ma jiraan wuxuu raba dhowd inuu yidhaahdo bacdu suufiya waxay dhaheen owliye majaaniinaha jiraan oo maaragtay inta jabadii ka badatay waashay oo karaamo la waashay marka arintan wuxuu muqadimo uga dhigahay arrintaas dambuu sheegi doono oo wuxuu leeyahay ninka hadduu majnuun noqdo oo marfuuculqalam uu yahay wax cibaadaadu kama ansaxaan wax kufrina kama ansaxo waxa uu sameeyo dhanna lagu weeyaan marka su weli ilaahay ku noqon karaa bikhilaafi sabiili mumayizi faina lahu aqwaalan muctabaratan fi mawaadica binnasi walijmaaci wa fii mawaadica fiiha nisaacun laakiin anuga mumayiska ah waxyaalo laysku waafaqsan inuu samayn karana way jiraan lagu ijmaacsan yahay Eh, amase nusuus ay kusoo aroortay waxyaala culamada isku khilaafsan yihin waa jiraan waidaa kaana almajnuunu laa yasixu minhu liimaanu wala taqwa wala taqarub ila ilallah ninka majnuunka haddii ayna iimaan ka ansaxayn oo taqwa ayna ka ansaxayn oo allah subxaana watacaala bilfaraa'idi wanawaafil inuu ugu dhowaado ayna ka ansaxayn imtanaca an yakuuna weliyan lilaahi markaa ma dhici karta marka weli ilaahay inuu noqdo meesha usoo socday intaan weeyaan ninkaas sidaas oo kaleeto ah ma noqon karo weli allah weligiis ma noqon karo falaa yajuusu liaxadin an yactaqida annahu waliyullaahi nin boor badanoo timo raana laho laleeyaha maaragtay way jiraan dad sidaas oo kaleeto ahoo laleeyahay ninkan jadbadiiya ka badato karaamadii baa dardartay oo weli weeyo haddana xaaliyan laakiin waa nin majnuun oo kaleeto ah marka wuxuu leeyahay ninkaas weli allahna ma noqon karo mana bannaano in loo maleeyo inuu weli allah yahay ولا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي الله لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو نوع تصرفه مثل ما له ليه يعني هدي xujada uu u haysto qofkaas inuu kaasu weli ilaahay yahay mukaashafo ay tahay oo maaragtay maalinbuu wax ka maqla wixiina runay noqdeen maalan aw nooc tasarufin amase waxyaala tasarufaad buu leeyahay ninka majnuunka ahoo kale mitlu an yaraahu qad ashaara ilaa axadin famaata aw surica inuu maarata qof intuu wax ku taagay uu qofkii dhintay ama sarci ku dhacay oo uu suuxay ayuu u malaynaa marka inuu sidaas daraaddeed ama asbaabahaas uu ku arko wuxuu ugu malaynaa inuu weli yahay marka shiikhuna wuxuu leeyahay maya fainahu qad culima ana alkufaara walmunaafiqiina min almushrikiina kitaabi lahum kaashafaatun wa tasarufaatun shaytaaniya maxayl waxaa la ogyahu leeyahay dadka kufaarta iyo munaafiqiinta oo mushrikiinta oo ahlu kitaabka ka mid ah mukaashafada iyaguna inay leeyihiin waxyaalaha gobolkood akhbaar ay bixi karaan ayna dadku ka warqabinin amase tasarufaad shaydaani inay leeyihiin waxyaale ay dilaan si sir a ah oo qofku uuna ka warqabinin kalkuhaani wasaxarati wacubaadi lmushrikiina waahli lkitaab falaa yajuuzu liaxadin an yastadila bimujaradi dalika calaa kowni shaksi waliya lilaah waxyaalahaas uu sameeyo bimujaradiha qofka in loogu dalishado inuu waliyullaahi u yahay ma bannaan ayib wain lam yuclam minhu maa yunaaqidu wilaayat allaahi wain lam yaclam minhu maa yunaaqidu wilaayat allahi yuusan ba ka ogaan qofku wilaayada allah wax kasoo horjeeda qofkaas inuu sameeyo yuusanba ku ogaane bimujaradi mukaashafaat amase tasarufaat shaydaani ah inuu qofku uu u ninka majnuunka inuu weliyullaah yahay taas wuxuu leeyahay ma banaana fakayfa idaa calima minhu maa yunaaqidu wilaayat allahi waa dhici kartaa ninka isagoo majnuuna inuu waxyaaba isaga hadlo wuxuu leeyahay fakayfa idaa caalima minhu bal ka waran buu leeyahay markaas xaaladdu say noqonaysa idaa calima minhu haddii uu ka ogaado maa yunaaqidu wilaayat allahi misl an yaclama inuu ka ogaado weeyaan anahu laa yactaqidu wujuuba itibaaci nabiy sal slam baatinan wa daahiran bal yactaqidu anahu yatabicu sharca aahira duuna alxaqiiqati albaatila ah, hadduu maaragtay uu yahay qofkaas loo malaynayo weliga inuu rumaysan yahay sharciga daahirkiisa in la raacayo laakiin baatinka aan sharciga lagu raacinoo meelo kaleo baatinka lagu wadaacay jirto aw yactaqidu ana liwliyaa illahi dariiqan ila allahi gayra dariiqi alambiya calayhim salaatu wasalaam aw yaquulu ina alambiyaa dayiqu ariiqa amase bacd almajaaniin ama bacdu suufiya ay dhihi jireen maaragta ambiyadu dadkii waddaday ku cariiriyeen kullu duruq tuusilu ila llahi kitaabka ah, inooga imaan doonta aakhirkeeda ah, sida waxaa laga wariyaa inuu dhihi jiray nin maarata bacdu suufiya ah oo ibnu sain la yihahdo dhihi jiraa la yidhaahday ina ibna aaminata qad dayaqa waasican biqowlihi laa nabiya bacdii shay waasica ayuu ibnu aamina rasuulku ka wadaa shay waasic uu cariiri ka dhigay duruqdoo dhan maarata allah bay gaarsiinaysaa maarata asaakiin asagu wuxuu cariiri kaga dhiga duruqdii qowlka uu leeyahay maaragtay nebi aan aniga ahayn ma jiro aw yaquulu ina alambiyaaa dayiqu ariiqa aw hum qudwatu alcaamati duuna alkhaasa amase ambiyadu waxa ay maaragtay qudwo u ah ay qudwo u yihiin dadka caamada ah laakiin khaasadu meelo kale wax ka heli karaan wanaxwu dalika mima yaquuluhu bacdu man yadaci alwilaayata fahaaulaai fiihim min alkufri maa yunaaqidu aliimaana fadlan can wilaayat illah wuxuu leeyahay dadka noocaas oo kale ah oo arrintu isaga yacsantaha maalan oo eh, majaaniinta u eg laakiin loo malaynhayo inay oleeyihiin wuxuu leeyahay fiihi min alkufri maa yunaaqidu liimaana waxyaala kufriyaad ah oo iimaankii kasoo horjeeda ayaa ku sugan buu leeyahay fadlan can wilaayat illah allah inay u dhow yihiin baa iska dhaafay faman ixtaja bima yasduru can axadin min kharqi caadatin calaa wilaayatihim ninkii marka u daliishada waxa ayaga ka imaanaya oo caado ay jeexeen oo kale ah yacni shay qariibho aan dadka ka suuragelaynin ay sameeyeen calaa wilaayatihim u daliishadaan kaana adalla min alyahuudi wannasaara wakadalika almajnuunu faina kownahu majnuunan yunaaqidu an yasaxa minhu aliimaanu walcibaadaat alatii hiya shardun fi wilaayat illah majaaninta daraja ah majnuunka eberka marka wuxuu leeyahay isaga saasoo kale weeye oo ninka majnuunba hadduu noqdo waxaa arrintaas ay kasoo horjeedaan in ay ka ansaxdo cibaadaad iyo iimaan alatii hiya shardun fi wilaayat illah waman kaana yujanu axyaanan qofka marka marmar ay dhici karto in jinni ku dhaco marmarna uu iska roon yahay wa yufiiqu axyaanan marmarna uu maaragtay miir yeelanhayo ida kaana fi xaali ifaaqatihi mu'mina billahi wa rasuulihi wayuؤdi alfaraa'ida wayajtanibu almaxaariba fahada ida junna lam yakun junuunuhu maanican min an yusiibahu allahu calaa iimaanihi wa taqwaahu aladii qad ataa fi xaali ifaaqatihi dadka uu leeyahy marka waxaa dhici kara nin marna jinni ku dhaco marna iska roonaada ninkaas xukunkiisu suu noqonhaya wuxuu leeyahay marka ninka noocaas oo kaleeto ah marka uu caafimaadka qabo hadduu ku dadaalo allah subxaana wa tacala imaankiisa iyo rasuulkiisa rumayntiisa oo faraa-iddana u guto xaaraantana uu ka tago jinnigaas dambeeto oo ku dhacaa wuxuu leeyahay daacadiistii hore sabaabka uu ka heli lahay ma baabi'inayo wayakuunu lahu min walaayati illahi bixasabi daalika wilaayadii allah subxana wa tacala awal uu lahaana siday ugu baaqi noqonaysaa وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه فإن الله يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه ولا يحبطه بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فعله haddii qofku marka isagoo daacaad samaysan jiray uu jinni ku dhaco oo jinnigaas uu daa'imo oo uula dhinto yowma alqiyaama allah subxaana watacaala daacaadii qabla aljinni uu samaystay ayuu allah subxaanahu watacaala uu ku abaalmarinhayaa oo habaab uu ka helayaa marka la mid ma aha laakiin ninkii dhasha isagoo majnuun ah oo wax daaca aan samayn amase isagoo caaqil aan ahayn dhasha oo wax daaca aan samayn lamid ma aha ninkaas waa dadka ahlulfatradu lamid yaha kanuna waa nin wanaagsanoo sawaab rajaynaya weeyaan fain allaha yuxiibuhu wayajuuhu calaa maa taqadama min iimaanihi wa walaa yaxbiduhu biljunuuni aladii ibtuliya bihi min gayri dambi facalahu dembi maarata uu sameeyeyna jinnigaas uguma dhacin waa maarata qadar min allaahi wlqalamu marfuucu canhu fii xaali junuunihi qalamkuna marfuuc ka yahay facalaa haada sidaa haddii la yidhaahdo man adhara alwalaha ninkii xoogaa maaratay wareer iyo jabbo iyo muujiya inuusan isku toosnayn oo arrinta isaga yacsan tahay oo laakiin aan ahaynin majnuun ani afrina ah wahuwa laa yu-di lfaraa'ida faraa'idta gudan walaa yajtanibu lmuxaarima bal qad yaأtii bima yunaaqidu dalika lam yakun laxadin an yaquula hada waliyullah ma suuragelayso faina hada in lam yakun majnuunan bal kaana mutawallihan min gayri junuunin aw kaana yagiibu caqluhu biljunuun taaratan wafiiq ukhraa wahuwa laa yaquumu bilfara'idi bal yactaqidu anahu laa yajibu calayhi itibaacu rasul sal slam fahuwa kaafirun waman ictaqada ana hada waliyullah aydan fahuwa kaafir nimaan weli ahayn haddaad tiraa waliyullaahi weeyaan khatar iyaduna ka waran marka haddaad tiraahdo nin saaxir ah, ama kaahin ah weliyullaahi weeyaan ninka weliyulahi dhahayo sheikh wuxuu leeyahay man ictiqada ana hada weliyulahi fahuwa kaafirun aydan waa arrin khatara marka wilaayada marka wax la iska tawsiicinayo qofka jeebka uu jirto oo qofkii uu xoogaa ka arko wax khaariqulcaada uu iska siiyo ma aha qofka aa weliyullaahi leedahay iska hubi man ictiqada ana hada weliyullaahi فهو كافر أيضا وإن كان مجنونا باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه القلم فهذا وإن لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين فليس هو مستحقا لما يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عز وجل hadduu qofku marka sida daahir iyo baatinba majnuun ebera ah uu yahay qalamkii ninkaas waa laga qaaday walam yakun fahada wain lam yakun mucaaqiban cuquubat alkaafiriin haba noqdo nimanka mkaafiriinta qaabka la ciqaabo kan aan la ciqaabin falaysa huwa mustahaqan lima yastahiqu ahlu liimaani wataqwa min karaamati illah caza wajal falaa yajuusu cala taqdiirayni an yactaqida fiihi axadun anahu weliyullaahi ninka labada taqdiirba ama majnuun baatinan wa ha noqdo amase xoogaa maaragtay khalal yaraa ku jira oo maaratay waxna cibaadada ma samayn karo oo laakiin majnuun ebera ma aha labada siyoodba haddii maaragta la fiiriyo wuxuu leeyahay laa yajuusu an yactaqida fiihi axadun anahu waliyullaahi walaakin in kaana lahu xaalatun in kaana lahu xaalatun fii ifaaqatihi kaana mu'minan billahi mutayaqinan kaana lahu min walaayat illah bixasabi dalika warkiiu soo celceliye waa suuradii horeeto yacni haddii markii horeeto intuuna majnuunka ahaan un iimaan iyo taqwo uu lahaa bixasabi dalika ayaa u baaqa noqonaysa oo maaragtay ee wilaayada allah uga baaqi noqonaysa wain kaana lahu fii xaali faaqati fiihi kufrun wanifaaqin ow kaana kaafiran aw munaafiqan uma dara caleyhi junuunu fahada fiihi min alkufri wanifaaqi maa yucaaqabu calayhi wajunuunuhu laa yaxbidu canhu maa yaxsulu minhu xaala ifaaqatihi min kufrin aw nifaaqin waa arrin kaleeto marka wuxuu leeyahay qofka haddii uu markii horeeto ay ku jirtay kufri iyo nifaaq oo kaafir uu ahaa markii horeeto amase munaafiq uu ahaa oo markii marka uu caafimaadka qabay kufri buu ku sugnaay amase nifaaq buu ku sugnaa uma taraca calayhi ljunuunu markaasaa jinni ku dhacay jinnigiibaa daa'im noqday uu la dhintay marka qofkaas see la yeelhayaa wuxuu leeyahy marka qofkaas fa fahaada maa fiihi min alkufri wanifaaqi maa yucaaqabu calayhi kufrigii hore iyo wixii hore nifaaqa ah ayaa ugu sugan uu leeyahay wax lagu ciqaabo jinniga kusoo dhacana kufrigii iyo nifaaqii uu samay jiray markuu caafimaadka qali kama burburinayso marka qofka markii horeeto suu ahayaa loo fiirinaa marka hadduu markii horeeto nin mu'minoo taqiya u ahaa taqwadiisii iyo iimaankiisii ayaa u baaqi noqonaysaa majnuunba ha ahaado hadda oo maaragtay bixasabi maa kaana ayaa allah subxaana wa tacala yowma alqiyaamana ku abaalmarinhayaa cagsigiisa awel hore hadduu majnuun ahaa waxaan leeyahay uu faasiq ahaa kaafir ah amase munaafiq ah ee jinni uu ku soo dhaco oo jinnigaas uu mustamir noqdo ilaa uu ka dhinto isagana waxaa loo fiirinayaa xaala ifaaqatihi sida uu ahaa oo kufrigii iyo nifaaqii ayaa loo fiirinayaa marka jinnigaas gadaal ka yimidna kufrigii iyo nifaaqii kama tirtiri karo oo yowma alqiyaamati maca alkufaar buu noqonayaa qofkaas allah subxana wa taala aclam فصل وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في أولياء أولياء الله أولياء يساء ملها وح أي ذاتك أغسوا عنهين muuqaal gaar ah oo ay leeyihiin oo hab gaarho dhar loo xirto amase dhar gaarho la xirto ma laha walaysa liwliyaai illaahi shay-un yatamayasuuna bihi ay kaga socmaayaan can innaasi fi daahiri samuuqaalka